rasulkaaayano istagu llaha ilahay goobsada xaqa sugaatihi sugaatilahi alo sidii soo dhabe goobsada wa istagu llaha ilahay goobsada xaqa sugaatihi allo ob sidii soonayo xaqiiqe hoo dhabe goobsada waqaala lahu tacaala ilahay meeskal may ka golay fatagu llaha ilahay goobsada masadactum wali awoodan ilahay goobsada wahadihi laayatu aayadan sange mubayinatun mufasiratun tifasiraaso lilmuraadi muraadi fasiraas min alula min alaayat lula ay duul muraadki lakulaha iyo cadeeyase fasiraaso yani xaqa tugaatihi tumalinijeeday fataku llaha mastadaafulna aayadan dembiya aayadaas fasiraas waqaala allahu tacaala ilahay may kagola ya ayuha aladina aamanuu oyalinabrumaayano itaku llaha ilahay konsada wagolo kagola golan gol kagola golkaso sadidan toosan kagola wal aayaatu aayaad aayaadkaas alwaaridaata hororeen bilmri yani fi lmri samraho arooren bitaqwa losali samraho arooreen aayaadkaas kasiira tunti badan macluumatun loogi waay waqaala lahu tacaala ilahay meelkan may ka goolay waman gofal gofki yatakihi wamanka allaha alla koobsado yajcal ala weele lahu liman mankan weelay makrajan yani makaano fulow yan weele a makrajan makaano bahaw ya ilahay weele wayarzuq ala erzaagay humankaas min xaytu meediya ku erzaage laa yactasib huwa mankan malay islaamiya kawarzaage waqaala lahu tacaala ilahay meelkan may ka golay in tattaku llaha ilahay hadi gobsataan yajcal alwele lakum isinsin wele furqaana shalbo yani furqaan shalbaho shalta yasin welewa wayukafir ala dhaafe cankum isingagin sayiaatikum sayiaatkin iya dhaafe wayakfir ilahay dhaafe lakum isinsin dhaafe dunuubtinga dhaafe wa wallahu ilahay dulfadli tafadul alihin saaxibe fadligaaso alcadiimi win alihin saaxibe o fadli win o doominsheesiyawa in tattaku llaha ilahay hadii koobsataan yajcal ala wele lakum isin furqaanan asin wele yani furqaanan yani makrajya ilahay sin wele wa bahaw ya sin wele furqaanan kala baxaw ya ilaahay sin wele wayukafir ala dhaafe cankum isin asin dhaafe sayiaatikum bacla sayiaatikum sayiaatkin baclukum mid ahaan sakaayir saye ilahay sin dhaafe وayakfir ala dhaafay lakum isinsiin dhaafay وalahu ilahay duu fadli fadlo siin alihin saaxibe waay fadlagaasoo alcadimi dulfadli fadlo alihin saaxibe wa fadlagaasoo alcadimi wi wاlaayaatu aayaat alwaaridaatu fi lbaabi fi baabi taqwa baabu taqwa aayaatka aroren katiiratun ti badan oo macluumatun logi wa wama alaxaadiiu axaadiis falawal falxadiis lawalu xadiidka ulu marwiyin wal wuriye can abi hurayrata radi alahu tacaala canhu abi hurayra yani waa ka y yeel wuri qaala abu hurayrata may kagole giila may langare ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo man akramu naasi man kofme akramu naasi dadkan kakaraan badan dadkakan kasharaf badan o ilahay disan kadiima badan keew qaala nabiy na may kagole atadaahum aska naasi dadka kan oonka tago badan waay kan koobso badan ilahay sheeyadan koobsadaw taasa ilahay disan kakaraan badan wa faqaalo asaxaabta may rehme laysa an hada nasaluka laysa laysa shan shaanag mahaane an hada kan heshe nasaluka una makuwarsano kan makuwarsano ay manaha yani atadaahunsa makuwarsano qaala nabiy naumay kagoy abtiran lijedana fa yusufu yusuf nabiyllahi ilahi nabishay waay ibnu nabiyillahi ilahi nabishe nabshay waay ibni nabiyillahi ilahi nabishe nabshay waay ibni khaliilillahi al yani waa kay widaasheey oo ibrahime oo nabshay waay qaalu asaabta dalmaynana laysa can hada kan heshe nasaluka makuwarsaday laysa shanu shanag mahaan nasaluka ininka suaalan an hadakangashee kawarsadaan shanag mahaan qaala nabiyuna umay ka gole facang macaadin ilcarabi tasaluni fatasaluu suaalasana ni ani warsadaasana can macaadin alcarabi can usul lcarabi arabta saryaal shay warsadaasana khiyaaruhum khiyaaru lcarabi carabta kiidiyo doorka hada jari fi ljaahiliya zamanka jaahilida doorsho haayay oo yani sharaf badnaayen qiimo badnaa kaasa khiyaarahum khiyaarl carabi carab khiyaarkooda hade doorkooda hade filistan islaamka diishe idaa faquhu hadii diinta fahmaano kasmaysadaanba mutafaqun caleyh hadisna mutafaq a falawal falxadis lawal marwiyun can abi hurayra radia allahu taala canhu gaal abi hurayra may ka goolay diila maylare ya rasuulallah ilahi rasuulkiisiyo man keeba akramu nnaasi dadkan kakaraan badan cinda allahi a daska kanka karaama badankaew qaala nabiyuna umay kagoolay asagaahum asaga naasi dadka kan obsa badano ilahay sheeyadan ka obsadaw sagodana manaa fasilshe yani may waha walal wal ilahay kafari adafartoonato wal ilahay koreebin ad koreebtoontale kalkun lanka ilahay kaobsadaw badano o walal wal ilahay fari faratoonadaw wal ilahay koreebin koreebtooma o kaaso dadkan karaan badan wa faqaalo asaabta mayrene laysa shanu shaanag mahane nas'alu nahnu un ini suaalan shanig maanakaad kasuaalan an hada kan oo abtadhiga ee makawarsadahan qaala nabiy naho may markaas abtira afar afarnabi dalen hana inshara badan abtir hooblelon fa yusufu yusuf oh nabiyullahi ilahay nabishayo ibnu nabiyillahi ilahay nabishay o yacquube arishayo ibnu nabiyillahi ilahay nabishay o nayo isxaaqe arishayo ibnu khaliilillahi ilahay khaliil shay daashay ibrahime ibrahim onog shay afar afarnabi isdalen kolko aftir ahaan saasaankasayle ho saasbijigaas nagnagadon afarnaba oo isdalen yusuf yusuf binu yacqub yani binu isxaaq binu ibrahimu afarna wa yusuf binu yacqub binu isxaaq binu ibrahim wa kolkun saasaan fal badan hoo inigaas kasab ahaan wasdaytan kaalu asaxaabta merena yani laysa nas'aluka unamaka suaalaan kaadamaka suaalaan can haada kan makuwarsadahayn oo aftirkan kan ay makuwarsadahayn o laysa shanu shaanag mahane nas'alu naxnu inina suaalano kaada an hadakan kawarsalaan mahaan kaala nabiy naomay kagoolay facang macaadin alcarabi facang macaadin alcarabi carabta asaliyaalshe ay ilqabaail yani alcarab may buwa shibhu naas yani shabaha annaasa aw ilqabaaila a rasuulka may kashibahay naaski gabiilyaaliya may kashibahay bilmacaadini dodgalan kashibahay dodgalan may wali lianahum yaktalifuna naaski khilaafaya fi ljawdati winaagi waradaati humanta iskakilaafa mila ikhtilaafi macaadini god garansn iskhilaafo oo kale dhulku marki walla godo masalan beebi tilo wallah kubiya marka may lahalabehe nadiifko ho deefay lae marka onako o aragkii jarto wasaqwasaq lahalabehe kalkun dadkuna bini aadamkana saasureed fa can macaadin carabi fa can usuuli lcarabi arabta asalyaalsha oo asalsha mela kujeedan ay wabsadaasana fa can macaadin lcarabi arabta asalyaalsha miya tasalu suaalasana nian iso halasana macaadin may lakasay godgalan facan macaadin alcarabi carabta godgalamyaalsha manaa usuliya lanijeed carabta asayaalsha miya tasalu suaala sana miya ni warsidaasana khiyaaruhum khiyaarulcarabi carabtahani doorsho haada jareen filjaahiliya jaahilida dhahdi oo doorsho haada jareen oo khiyaarta haada jareen geesiyaalka haada jareen anasle hadana khiyaaruhum khiyaarulcarabi carabta khiyaarsho nagade doorsho nagade fil islam islamka dhafis laakin may balanbahd islamka marka garan idaa faqahu hadi diinta fahmam idaa faqahu hadi kaas ma islaano diinta fahman ani yani wahay waktigii oo akhyaarhaada jaren jahiliya ba akhyaarhaada jaren oob islaamka galan hadin yol hadin madaa nagade akhyaar nagade haan doorka nagade wa mutafaqun aleyh hadisana mutafaq waay wafaquhu bilamilkaafi dhaafta godselafi faquhu cala lmashhuuri sida mashhuurke wa xukya mayli sheegay kasrua kasrul kaafi dhaafta hoostawshan wal sheegi faqihu ey calimu hadii baradaan axkaama sharciga langajeed hadi kasmaysadan baradan manaa shareecada axkaamti hadi baradan bua ah. hasani markaasa dadka doorsho naglaayan hasani xadidka lama marwiyin an abi saciidin alkudri radi allahu taala canhu an nabiy sala allahu alayhi wasalam qaala nabiyu naumay kagola ina adunya addunyo xulwatun timay wa khaliratun agaare wa in allaha taala ilahay mustaklifu kalif wale kumisinsin kalif wale fiha fi dunya addunya daftiya sinka kalif wale sinka bedel wale hanga koye bahayan hano kale koye khalifa sinkadike kayanduru ilahay firiye kayfa tacmaluna sisin amal falaasan asu firiye e fatagu dunya addunya isankadia addunya koobsada addunya isku jara wataku nisaa bilaagna isku jara mayali fa ina awala fitnati bani israail reer banu israail fidnadiyo tan horey kaanad hiya fidnadaas haatay fi nisaai bilaang ahaati sawaamayrdeedkana muslim muslim ya wuri an abi saciidin alkudri radi allahu taala anhu an inabiy sala allahu alayhi wasalam qaala nabiy naumay kola ina adunya addunya xulwatunti may waay fi carabka dhadisika mayo walmay carabka jeeliyaha saas oo kale addunyada nag maytalin jeeliy khaliratun ti agaare waay fil cayni ila ila wal agaare ho dooga eedan jeelin saas oo kale addunyada agaarkaas oo kale linjeeliya yaana linjeeli agaar oo kale wa wain allaha taala ilahiya mustaklifu xulwatun khaliratun mana cala sabiili tashbih wa may liana alxalwa kan may yakunu ladidan fi dacmi dadansadowka ye may nagday macaan nagde wlkudratn takun ladidatan fi ru'yati argsinyadan roonto wala agaarka en fashabaha nabiy addunya shibahay bihima lamadaas ka shibahay cala macna anahuma ladidatn khabisatn yani yani wa kay habibatn ata wali jeeliy addunyada addunya wal jeeli raadiya wala khilaalsana khilaalsanta gurid wa in allaha taala ilahay mustaklifu huwa ala khalif wali isinsan khalif wali fiha fi dunya addunya datiasinka khalif wali wa adunka kaliiflasknkadikisin kaliif koe ana koe bahay hano kale koe bahay sabila hadawti fa yanduru may fiiriya kayfa tacmaluna kayfa qaab ala qaabki tacmaluna isin camal falasanga fiiriye hadawti ma camalkaasa sinjaaziyare fataku dunya addunya usku jaraa wari rasuulka sala allahu alay wasalam wataku nisaa gaar ahaan bilaan usku jara bilaantiyen may lay kumid ata yani min addunya lay kumid ato annisa min addunya lay kumid half addunya lay galafad wala goonahaan lahansaari may bua fidnadi ya eedan badan kafidnaawow sheekh ya eedan badan ano addunya lakafidnaawow gaar ahaan ya kumid asa inkastoo addunya lo lakafidnaawaw haddin bilaanto gaar ahaan gooni lahansaari watagu isku jiraan nisaa bilaanto isku jiraan kafidnaawseen oo bilaantisingoo raadiyasanmaati meelon kadhiida mani kadhiida yani saas wa may weli fa ina awala fitnatin fitnatan horeyd fitnati bani israail reer banu israail fitnadiyo tan horeyd kaanat hiya fitnada haati fi nisaai bilaan dhahdiy ahati bilaan alkafidnaawen mana fidnidatan hore alku isku jara mudayatin alkafidnaawten wa dhawaamay ure wadiska muslimun muslim ya wuri may welay xabaail shaydaan oo kale lere shaydaanka ay tirkadan dabadaw yayhada kumide bilaanta ishe kumide yani bilaanta sigol raadiya ofku maal harame hakuuse kusoo hadhowti taasarhelo gadaaley yani walba magaabo wala ama humaasada sameeye yani saaso kalku alkafidnaawa isku jaraale dhawaamay ure wadiska muslimun muslim ya wuri athali alxadid hali xadidka sadad marwiy an ibni mascuudin radi alahu taala canhu ana nabiya sala lahu alayhi wasalam kana nabiy nabo mayaad yaqulu nabag ininka golabhaad allahuma ya allah ale ini an asal sualeka adi kasuale alhuda hanun ya kasuale watuqa ofsi ya kasuale walcafaafa dhorsinanga kasuale walgina ina nafsi ya kasuale kawaama yurayo xadidkana muslimun imam muslim iya wuri ana nabiya sala lahu alayh wasalam kana nabiy yaqulu nabiy nabo may kagole alla suaali kumid haytay allahuma ya allah ale ini nasalu suaale kali kusuaale alhuda hanuun iya kusuaale watuka obso iya kusuaale odan kuobsadaw ilaw walcafaafa kusuaale dhuursanaan oo humaatodona kudhuursadaw walghinaa hina nafsi iya kusuaale nafta deegtoonshe walghinaa deegtoonta naadnamo deegtoon nafta deegtoonto wal ilahi kesaage haraale ka deegtoonto walcarabe kalan weydid walghinaa hina nafsi nafta deegtoonshe kusuaale a rawaama yure hadiskana muslim muslim iya weri الرابع الحdيث الرابع حdيثka فراd مروي عن abi ريفi abi ريف kuنidis dankilarayalkuri magaش cdي بن حاتimi cdي بن حاتim الضai رaضي اللهu taعaلى عnه ylkuri قal cdي بن حاتim may kagolay samctu رasuul اللahi sala اللهu عليه وسaلم ilahi rasul shedeegya gol rasulka halka goola man xلفa lanki dhaarodo ay عla yamini dhaar korshe ka dhaarodo yaعni wa kay uma argo atala ataka ini obso badanto lilahi alan obso badanto minha min alyamiini yamiinta say toka badan arago falyati likooy artagatan oonay obsado badan oo ilahay linkaobsada taas likooyoy kawa ma yure muslim o muslim iya wuri an cadi abi dariifin abi dariif may lakuriyey kagaashay cadiy bni xatim cadi bnu xatim aday reerdaay lang nusbay cadiy bnu xatim lang oo may haayo sakaawe carabto yani awshay awshay oo xatim leraw may haayo xaatimuday iya lara jiray carabto manaha kamaamaahayan gaado jiran zaydunka xaatimin yaraan iblow may lamid a xaatima lamida xaatimki oo sakaawo badnaa lang edn sakaaw badan yahay xaatim arishayna kadalika saasahay cabdi bin xaatim usun lang oday aho yani aragta dhahdiya qiima ka lehe o sakaawo badan ahay usun sida awshay oo kale yan shibahay oo shaacirkabati kamaanay biabi bicadiyi niktada cadiyun bilkaram yani fama faman yushaabi abahu fama dalan dhahayan cadi awshe shibahay lanki awshe shibihoona madulmin kada rayan adis madulmin mamay welay awshayni daliyaa idinka adaaha awshay boongnakaadi taasa rahan amaana cadi bin xaatim kalku may balan oo carabto yani madaxyaalsho eho oo sakaawnimada kaheldheerad yahay marki dam ha islaami radialahu taala anhu qaala may kagoolay cadi samictu rasuulalahi dhegi sala lahu alay salam yaqul rasuulka halka goolaa dhegi man xalafa lanki dhaarado calaa yamiinin calaa maxluufin toona kadhaarad aw korshe kadhaarad wallahi la afcalu kada oo kale wallahi kadhaarda haan ma sameeya uma ra'aa arago artadhaaso obso badan lilahi ilahi ng obso badan minha min alyamiini artasayto onka obso badan arago falyati lakooy ataqwa tan obsada badanta lakooy wa tan oo yani ilahay lanka dhawaada oo obsada badan taas lakooyoy masalan nanka dhaaraday meray wallahi miskiinkan walma siya oo kaleeri kalkun yani ini miskiinka walsi ini walan siinay fayla ta ilahay tagwan eh ini walna tan walna si walaabiya siye dhaartina kukafaar gudereed rawaama yuriy xadidka muslimun imaam muslim iya wuri alhamis alxadid alhamis xadidka shanaad an abi umamata abi umama kunidi saxaabig lalaamel kuriye magaashayna suday bni cajlan albahili gabilshe reer bahilnasbay radialahu taala anhu qaala suday bnu cajlan may ka goolay samictu rasuul allahi adeegi sala allahu alayhi wasalam yakdub rasuulka hal khudba akriyaw fi xajat lwadaaci sagotiski hajay khudba akriyaw adeegi faqaala may ka goolay itaqu llaha yani faqaala nabiy nahu may ka goolay itaqu laha ilaahay koobsada wasaluu tukudaa kamsakum santin salaadood tukudaa jamaacaka tukudaa wasumuu sooma shahrakum bilin ramadan sooma waaduu gududa zakaat amwaalikum maalyaalkin zakadiyo gududa waadiicuu umaraakum amiirintin naadiya tadkulu halgaleen re janata rabbikum rabi injinidiis halgaleen kawa tirmidiy tirmidiy wadiis wuriyey fi aakiri kitaabi salaad kitaabu salaad aakirsi oo tirmidi ley meela kuriyey waqaala may ka gore xadiisun waqaala tirmidi imam tirmidi mer adin hada adin asan asan darji sain o sain yani an abi umamata suday bni cajlan albahili her bahili gabilselnusbay suday radi alahu taala canhu an suday suday alkaraadn qaala suday may ka golo samictu rasuul allahi adheegi sala allahu alayhi wasalam yakdub rasuulka hal khudbaakiya fi xajat lwadaaci sagootiski hajsay khudbaakiya adheegi faqaala nabiy nao may ka golay itadu llaha yani ilahay koobsada khudbado dheer oo rasuulka xajat wada bakn khudbaya hayso ilahay koobsada wasaluu tukuda amsakum shantin salaadood tukuda jamaaka tukuda wasumu sooma shahrakum bilin ramadaanna sooma waaduu gududa zakata amwaalikum maaliyaalkin wali zake kuwaajibin zakadii hadee gududa waabicu umaraakum amirintinaabiya tadkulu halgaleen reed janata rabikum rabi injiniisa galaasana reed rawa tirmidiy fi ai fi akhiri kitaabi salaad kitaab salaad akhirsi imaam tirmidi hadiskan kuuri kitaabsha tirmidi kitaab salaad akhirsi mela kuuri وقal تrmidi mer adn hada ad وasan trjidsa baabاlyaqini hada kan baabاlyaqini yaqiinyan baabay وatawakuli baabtawakuli kala saardo ilahay la kala saardo iyo niyo yaqiinta imaanka oo yaqiinka yan baabay baabاlyaqini yaqiinyan baabay وatawakuli kala saardo cala الlahi taala ilahay la kala saardan baabay qal الlahu taala ilahay may kagoolay walama ra'a lmuminuuna muminiinti marka aragen alaxzaaba huwanti gaaladi hasbahaysati marka aragen yani wa kay iya kaaloomereno hada kan ma aladigi waay wacadana allahu ilahay niyaboocay warasuuluhu rasuullahi ala rasuulshay niyabooxiyo wasadaka allahu ilahay na run sheegi warasuuluhu wasadaka rasuuluhu rasuulullahi ala rasuulshay na run sheegi wamaa zaada man kordhin huwa koolka soy hom mu'miniinta man kordhin ilaa imaanan lain kordhi imaan i watasliiman hingaansamo lain kordhi وaqal lahu taala ilahy mrkalmay ka gora ladina kuy qaala naasu dadkan eren lahum liladina ladinka ina naasa gaalada kad jamaco kulmeena lakum isinga sin aruursadeen abu sufyaan goomshay has aruuriyeeni singa sin jeedan fakshaw kuobsadaa hom yani ladinkasoy ahay naaskaas kuobsada fazaada huwa dalika lqawl maylan korreera ilahy hom muminiinti imaanan rumaayo lan korri yaqiin lay iya siyaasade wagaalo may kagolen xasbuna allahu nicma alwakiilu xasbuna una kaafigaan allahu ilahay wa nicma alwakiilu langna wakaalado nicmo leh allahu mawlana nicmo leh fangalabu godoomen binicmatin nicmo yala godoomin nicmadaaso min allahi ilahay shek ahaati wafadlin wabifadlin fadli yala godoomen lam yamsas mataabane hum muminiinta saysuun humaato mataaban watabacuu raheena ridwaan allahi ilahay raalaashidiis wallahu ilahin duu fadlin fadlisiin alihin saaxibe wa fadligaaso cadiimi wiin alihi dadkiya odoomishaysisadaw walama ra'a lmu'minuuna muminiinti marki arageen alaxzaaba huwanti gaaladi marki arageen oo ciidan fara badano oo gaala haayeen oo gaaladaas baaysadeen tumankun ciidan e ya arageen masalan bo oo madine kooyano oo dhufeeskas bay reeb gaaluu markaasa muminiinti mayreen haada kan nimankan gaaladan asbaaysadeen inta kooyan maagayu wacadana allahu ilaahay ninyaboxay warasulu rasuulullahi ala rasuulsha ninyaboxay are وصدق الlahu ilahi na runga sheegi وarasuulhu rasuullahi al وasadق rasul rasullahi ala rasul shay na runga sheegi وama zada man ziyadin وama zada man ziyad وama zada man ziyadine huwa madkuurkaas oo yo aragan ru'yadaas oo muminiinta gaaladaas aragan man kordhin wan muminiinta man kordhin ilaa imaanan rumaayo len kordhi wa tasliima hingaansamo len kordhi wa وaqaala lahu taala ilahi gun sheeg hingaansameyna rumaayo وaqal الlahu taala ilahy may kagolay aladina kuwi gaala kagolay aladina kuwi gaala kagolay lahum ladinkasoy annaasu dadkan eren nucaym binu mascuud lankoleraay haali sheegay yema erahi masalan ba abu sufyaana oo rasuulka i sala allahu alayhi wasalam iyo gaalada gufaaro gureish iyo balanka jaren ha yani may meel kulumaano ereg badra ninka kulumaana fi lcaamil ahi fi lcaamil muqbil saas ereg gazwat uxud markili kutabi gazwat uxud markili kutabay o oo yani muslimiinta dhib badan sanadkaasa deerey kabacdilishasa ya abi sufyaan meera yani may mawciduna fi badrin er sanadkaasood sanadkaasood hatana sanadkasasaweelniyasan weelaanasan dhamayaan muslimiinta ati bedra balangan ere bedra kakulamaan sanadkii hoob la deeri rasuulka sala allahu alay salam iyo saabtis mahena meel bedartiya seeden abu sufyaan igoomshayna sanadkaas abaara ka dhiiday dhibaato ka dhiiday kalku ciidankan jaawadiya mere sanadkan kan sanada baakormey abaara jar ela walaameen male kalku yani godoom nagadaan el isku nagadaan balanki usi buri markaasa abu sufyaan may sameey yani waa kay langaha ijaargay besasmerehe muhamed iyo saatisanse abu sufyaan goomshe sinkareerana mana tabarnama helaasan dad badan a sinsoodaan dhew siyonan bale maanaa madiina kana gaadan siyadaha tiureed iya alla subxaana wataala kawaramay aladina kuwi gaala kagoolay lahum liladina ladinkas mu'miniinta annaasu dadkan eren naaska mana la sheegay han kalena laqaban mana kolka anaas oo laabdie gaaladan kagoolen ina annaasa dadka kad jamacu kulumeen lakum isin lahantingasin kulume naaska man lajeeday abu sufyaan waman macahu quraish kufaar quraish an lajeed kufaar quraish as aruriyeena isin dad isin hada oo tabaran helaasan may eedan badinyin baksho koobsadaa hom naaska koobsadaa eran abu sufyaan waman macahu koobsadaa eran qala dalika bacd lmushrikiina mushrikiinta bacdigood iya saas kagolen lilmuslimiin an ereg xiina karaju marki beheeno bacda gazwati uxudin limutaabacati xarakaati lmushrikiin saasan eren kolku yani waa kay fakshaw koobsada muslimiinta atin muminiinta atin koobsada hum annaasa gaaladaas koobsadaas ere fazaada huwa koolkaas may lain kordhiyey hum muminiinti main kordhiyey iimaanan lain kordhi wagaalo may ka gorena xasbuna una kaafigaan allahu ilahi waay muminiinti le wanicma lwakiil nanga wakaalado nicmo leh yaqiintiyo meelo deerti fanqalabu gadoomin allahuma ulana nicmo leh wa almaksus bilmadi allahuma ulana nicmo leh fanqalabu gadoomin binicmatin nicmo yala gadoomin nicmadaaso min allahi ilahi sikuaas wafadlin wabifadlin fadli yala gadoomin lam yamtasin taabin hum muminiinti suun humaasan taabin bedelsiyaseeden ganiimi iyo meelaha kuhelen suugiisugaha ka ganacsaden walba dhibahanteerna gadoomin watabacuu muminiinti rahen ridwaanalah ilahi raalaashadiis yarahen wallahu ilahina u fadlin tafalul alin saaxibe waay falisin alin saaxibe waay fadligaaso calimin win lankifado ilahay falowiina siisade wa muminiintaas maalintaas fadlo badan ilahay siisad waqala lahu taala ilahay may kagolay watawakal nabi lahi muhamed tala saaray naskudon ala lahadlaay cala alxayi alihi noolay tala saaray aladi allahaaso laa yamuutun geeriyoodaan waqala lahu taala ilahay may kagolay wacala llahi ilahay korshay bes e falyatawakal hitala saaradeen almuminuuna muminiinta tala saaradeen ilahi la salsaarda muminiinto waqaala lahu tacaala ilahay may kagoole fa ida cazamta hadii ad yani go-aansato shay koy samey shaygan koy samaysan fatawakalta la saaroy cala llahi taala ilahay korsheedka la saaroy walaayaatu aayaat aayaadkaas oo alwaaridaatu ha ororeen fi lmri isamrow ha ororeen bitawakuli tala saarnow lisamr ha ororeen aayaadkaas oy katiiratun tii badan oo macluumatun loogi wa waqaala lahu tacaala ilahay may kagoole waman of ala dhowki yatawakal talasaardo cala llahi ilahay korshay talasaaro fahuwa alla xasbuhu kaafishay waa ilahay kafilan yi waman of ala dhowki yatawakal cala llahi ilahay korshay talasaardo fahuwa alla xasbuhu wa alihi kaafiya ey kaafihi alihi kaafiya wa waqaala allahu tacaala ilahay nay ka gola inama inkalmahane almu'minuuna muminiin aladina muminiintaas oo idaa dukira allahu yani wa kay hadii oo nayaw lahuso allah idaa waktigii dukira lahuso allahu taala ilahay lahuso inama inkalmahana almuminuna muminiin dhabe may bua aladina kuwii weerilaha idaa waktigi dukira lahu ala loosooba wajilad kaafad obsadaaso goloobom goloobtood obsadaas han hadii ilaahay magaashi lahakaado goloobti obsadaas obsadaaso ilaahay cadamadiiska obsadaayaan idaa waktigi tuliyad la akriyo calayhim korkooda alayhim al muminiina mis alayhim ala ladina ladinkas korsho aayaat aayaat llahi alla aayaadkilika akriyo bazaadad hiya ayadan kordhiyaas oo hum ladinkaso iimaanan imaan kordhiyaas wayatawakaluuna marshaay wacalaa rabbihim rabisho korshaylayna yatawakaluuna tala saardaayan anasa muminiin dhabe wariraayo walaayaatu aayaad aayaadkaas oo alwaaridaat o orhoren fi fadli tawakuli ilahay litala saarin fadlisha orhoren kasiiratan waayo aayaadkaas badiyin macluumatan waana liwal ogiwa waama alaxaadiis axaadiis falawalu falxadiis lawalu xadiiska ulamarwiyin wal weriyey can ibni cabbaas cabdillaahi bin cabas yalakuri qaala cabdillaahi bin cabas may ka golay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha may ka golay curilat wal bandhiki calayana korkee alumam umudyaalo lin bandhiki faraaytu nabiya nabago ya arabi wamacahu maca nabiy nabo maashain aruhaydu jamaacado yarla jiran wanabiya faraaytu nabiya nabago kar ya arabi wamacahu maca nabiy nabo maashain arajulu rajul ayin warajulaani laybayin arinko ay lamadoo layb rumaayan wanabiya waraaytu nabiya nabagoo kar ya arabi walaysa macahu maca nabiy nabagaas macashay banghaan ahadun banghaan yani id waktigaas rufiica mayl korweelelian lahantay sawaadun ashkaasiyalin korweeli cadiimun eedun win hey jamcun kairun wa sawaadun jamcun jamaaca cadiimun eedun win alin korweeli fadanantu may maleyay anahum ana sawaada jamaacadaas saasan badan ba umati umada etang maley faqiila li maylingaray hada kan musa nabiylaahi muso وقوم قوم موسى موسى قوم شy ولakin انظر فيri ilى الفق jeyaalka فيri فanadartu فيriy فaidan iska marki sawاadn midoa cdيm win ya ikediyen aشkاaص fara badan جaمc cdيm جamاca fara badan hadana haikediyen faقila milimaylingar انظر فيri ilى الفق jeyaala ufugtaas oo alakari kala فيri dunyaalka kala فيri faidan iska marki haikediye sawاadn midoa aشkاaص yay جaمc جamاca cdيm eegan fara badan haikediyen famiilalimaylingaray haadi tansadan badan ya umatuka eh wamacahu maca alumma umada macisho may haadeen sabcuuna todobaatun yahaadeen alfan min alfin kun e todobaatun kun yahaadeen yadkuluna galaayan todobaatun kaas aljanata galaayan bigayri hisaabin hisaablaan galaayan walaa cadaabin cadaablaan galaayan uma nahala huwa rasuulka hinjidi fadakala nabiy nabo galay manzilahu masaajidki kutabay dadki o khudba e kutabay gurishe gali fakala naasu dadki asaafiya dabaaladeen fi ulaaika kuwaas yadabaalben aladina kuwaas oo yadkuluna aljanata jinad galaayan bigayri hisaabin hisaab laan galaayan walaa cidaabin cadaab laan galaayan faqaala bacdum bacd lasxaabi asxaabti bacdigood inay kagoolay falacalahum lacala aladina ladinkas oo todobaatonka e todobaatonka kun e may mudnina aladina kuwa iniyayin saxibu rasuul allahi lisaaxiben sala allahu alayhi wasalam asxaabu rasuul wahanyo yani hano saaseren asaab faqaala bacdum bacd lasxaab asaabta bacdigood inay kagolay falacalahum lacala aladina ladin kasoyo bigayri hisaabin walaa cadaabin lilayi may mudanyina aladina kuwa iniyayin wuliduu ladhalay fi lislaami ladhali oo falam yushrikun lawidaajine bilahi ala shayan shayan lawidaajin ad wadakaru asaabti sheegan sealamdo raayishe dhiibday saan malayan saan malayan fakaraja rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shebey alayhim alal asxaabi asaabti korshoa kabahi faqaala nabiy naw may ka gore ma ladi may taquluna dabaalbahaytan el fi fi ladi ladigsin dabaalbahaytaan o kasheekawshadahaytan may faakbaruu kabreen anabiya sa ernay hiblowna sa eray hiblowna sa eray sheegen fakaala nabiyn homay kagoleeni sin sheege hum ladinkaas oo todobaatanka kun aho bigayri aljanati yadkuluna aljana bigayri hisaab wala cadaab leri aladina kuwii way rasul laa yarquna antufaana walaa yastaruna hadan antufaw dalabaan walaa yatadayaruna anbaasaysadaan wa calaa rabbihim rabisho korshay le yatawakaluna kala saardaayan faqama cukashat bnu mxsan saxaabi leraagol faqaala cukaasha may kagoolay udcu anta ya rasuul allahi yo li allaha ilahay intug an yajcala huwa alini weelo nian minhm min asabciin todobaaton kaas kun inan oo mid weel ilahay intug faqaala nabiyna may kagoolay anta minhm adiyo kumida taler uma kama may gumay rajulun rajulku aakar kaliya gumi faqaala rajulu mayra udcu anta ya rasuul allahi allaha ilahay intug an yajcala huwa alini weelo nian minhm min aladina ladinkas todobaatonka kun a jano galaayan bigayri sa wala oo mid wen faqaala nabiy may ka sabagaka may koo dhagay biha bil yani wa kay maqaalati ah yani wa kay may koo dhagay cukaashata cukaasha koo lahormariyo mutafaqun aleyh adisna mutafaq wa falawal falxadis lawalu aruhaydu may lare bilami raayalai tasgiiru rahdin rahdin oo jamaaca la tasgiiriya ruhaydin jamaacyurayda wahum rahdo may lare duna casharati anfusin umagnafood wali ku yar walufuguna anaaxiyatu geeslayo wljanib dinila wakashatono guriya may laakriya bilami lcayni watajdid lkafi watafifiha cukashatu ler cukashatu watajdid shidowka cukasho ler iyo afsah waana fasixeed falxadis lawalu marwiyn an ibni cabaasin radi alahu taala anhu magaala ibn cabas may ka gore qaala rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasulki may gore curilat calaya ana korkeya liinbaniki alumam umudiyaaliya liinbaniki markiya aminka lidelmiyahay rasulka yani laylat laylat alsraa walmicraaj aminka lidheelmiyaya linkulmi linbadniki yali rasul alumadu alumam umudyaaliya linbadniki umadoobi hor faraaytu aragi annabiya ya aragi wamacahu maca nabiy nabo macishay aruhaydu jamaacyuroyto lijar jamaacyuroyto aruhaydu jamaacyuroy rahdin la tafsirey ruhayd jamaacyuroy lijar nabago oo jamaacado gaaban lijarto aragi وara'yt النaبy hadan naba kala aragi wamacahu maa nabi nabadaas maashay الrajul والrajulaani rajulka ilam rajulay rumaayan anasayda jiraan والنaبy وara'yt النaبy nabay aragi walaysa macahu maa nabi naba maashay han ahadn hadan han nabaga oo dhan silahandiri lambon ranan rumay yaragi sirasay dareera id waktigaasa rufica li ana may lin korweelay sawaadun jamcun jamaaca sawaadkaas oo cadiiman wiinga lin korweelay jamaaca eedan fara badan hortee ku behen fadanantu mayba maleeyay anahum ana sawaada sawaad kasoy umatii yani ini umadayngang malay a fakila lian maylingaray sawaadkan sodan badan ama umadayngali yang malay fakila li maylingaray hada sawaadkan kan ay musa nabilahi musa o iwa qawmuhu qawmu musa nabilahi musa qawm shay uhan sawaadkan kan ay umadama eh walakin ungur firi ilal ufadi jayaalka firiya lian fanadartu firiyay faidan isla marki ma ikadiyey ida tufujaa-i waay laa tadul ida fujaaiya laa tadul ila aljumlat ismiya jimla ismiya la galaas faidan isla markii sawaadun yahay kedi ey jamcun jamaaca cadiimun eedun wiin yahay kediyan fakiila limaylingaray undur fiiri ilaal ufuki jihayaal fiiri ufugdaas oo alaakari kalbinyaalka kala fiiri faidan isla markii jamcun jamaaca jamaacadaas oo cadiimun eedun wiin eedun tir badan yahay kediyan hadan jamaaca fara badan arag oo fakiila limaylingaray haadii tansadan badan ya umatuka umada eh may yani wa kay taas sadan badan a umada nabiylahi muhamed wamacahum maca umatika umada macisho may haadena sabcuuna todobaatan alfan min alfin todobaatan kun iyo macisho haadeen oo yadkuluna galaayan aljanata todobaatan kaaso jina galaayan bigayri xisaabin hisaab la-aan yoo xisaaban malaan jina ku galaayan walaa cadaabin cadaab la-aan jina galaayaan uma nahala huwa rasuulka hingidi kama gumi hingiday gumi fadakala nabiyu gali manzilahu manzila nabiy na gurise gali fakal naaso saafiya dabaalden yani kasheekoden kakaasamu dooden le fakala naasu dakiya dooden dabaalden fi ulaaika kuwaas fi fi shani ulaaika kuwaas shanisho iya dabaalden aladina kuwi yadkuluna galayan aljanata galayan bigayri hisaabin hisaablaan galayan walaa acdaabin adaablaanjiro galayan shanisho dabaalden shanisho waliyay waa dabaaladokiibua doodibua faqala bacluhum bacdul asaabi asaabti bacdigoodi meere falacalahum lacala ladina ladinkaas may mudiyina aladina kuwa iniyahin saaxibu la saaxiben rasuulallahi lasaaxiben sala allahu alay wasalam asxaabu nabiy ay leyin hanyo e anosere wagala bacdum bacd lasaabi taasi bacdigoodi mere falacalahum lacala ladina ladinkaas may mudiyina an yadkuluna bigayri islamin leri aladina kuwa iniyahin wulidu lidalay fi lislaami awlaadan wereng hanuno hanyo islaamka lakadalay awlaadi taana asaabto awlaadi o o falam yushrikun lawilaajine bilahi ala shayan shayan lawilaajine o saabta laadiyo saarin o wilisha islaamna kadaladen islaan lae wadakaru sheegen ashyaaa sheeyaariya sheegen lamb walaago sheegi yosd iyo tasri indoodayan a fakaraja rasuul sala lahu alayh wasalam bay hakanag masaajid hakanag alayhim alalasaabi saabti korsho haka bay faqaala nabiy naomay kagolay ma ladi may takuluna dabaaladahasan fihi fi ladi ladi dabaaladahasan may tukaasimuna may ka doodahasan ka dabaaladahaysan ay faakbar an abren asaabti anabiy an abren ma gaal walyakugolen an sheegen serni serni serni faqaala nabiy nao may kagolay hum ladinkas aladina yadkuluna ljana bigayri sa wala acdaab hanili hum ladinkas aladina kuyu laa yarquna nkoriyaan nkor nkoriyaan intufaan mana laa yarquna nkoriyaan intufaan walaa yastarquna nkoriy dalbaan intufa dalbaan daawi daawi walban waydiyaan walaa yatadariyaruna hadan yani imbaasoysadaan wanan baaso islaan wayatawakaluna talsaardayan ala rabin rabi so korshay talsaardayan hanasoanyo faqama cukashat bnu muxsanin tawakulka fadlisheed isbarahay mana tawakulka ilahi latansan faqama may gumay cukashat bnu muxsanin iya gumi faqala faqala cukashatu cukasha may kagoolay saabo kumide udcu anta ya rasuul allahi yo tug allah ilahay in tug an yajcala huwa lini welonian oo mid welo minhu min aladin ladin kaso yadkuluna aljana bigayri isaab walaa ciwaali li ini oo mid wel ilahay in tugel faqaala nabiy naomay golay anta adcukaasho minhum min aladina ladinka ka kumid asun yani uma qaama may gumay rajulun rajulka aakaru kaliya gumisun faqaala rajulu mere udcu anta ya rasuul allahi o allah ilahi tog an yajcala huwa alini weeloni anin oo weel minhum min aladina ladinka soo mid weel faqaala nabiy naomay kagolay sawaqa may dhagay kaadmay koo dhagay bihabilbishaarati bishaaradiyeede may koola hormaray cukaashat wa bishaaradaas koola hormariyo anta minhum oo bishaarada e usi koo dhadi sabaa kamay ko dhagay biha bilbishaarati bishaaradaas may kin kahormaray cukaasha to kin kahormaray wa ilan doodal goy kan hoob lanfasa kan sikasbanin intuwanin intuwaraan kolka wal reebi reed yani mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq aruhayd ruhayd may lalay bilamira ilaado gote rahdin rahdin oo jamaaca lahorta hada jarti la taskiri la yaraay fucaylon laka taskiri taskiru rahdin rahdin la taskiriyay ruhaydon yani jamacyaroylakatasiry wahum rahadega maylay a duna casharati anfusin tumung nafood wali ku yar yar hada leere tumung of wali ku yar wal af wal ufog ufogna annaaxiyatu geesu waljanibu dhinu wa ukaashatu ukaashan bilamil cayni antigo selafiye wataysid ilkaafi kaabto mise selafi wabitakfifiya takfif ilkaafi kaabto fududaayoshan walafi cukaasha leer mis cukaasha leer wataysid shidkiya waan afsaxu faseexnimo badan oo lugat lcarab shidka kafasexsan cukaasha leer athani alxadis thani xadiska lamaad marwiy wal wuri an ibni cabaasin cabdillahi bin cabas iyo eylan lakuri ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam kana rasuulka may bahaado yaqul huwa rasuulka ninka golawad allahuma ya allahu aleo laka liyajlika adlahanta aslamtu hingaansamey wa bika wa birububiyatika rabanimada wa aamantu rumar wa calayka ilah ad korka wa tawakaltu tag saardi maclushaahid intua wa anabtu nagda ilayka ilah adiking nagdi wa bika wa bisababika khaasamtu dooli rodowka ada dartaan la dooday allahuma ya lah ni an acuud migan gale bicizatika casiisnimada ay tarafka iyo kumigan gale laa ilaha ilaha kalmajar ilaa anta admahin an tudila anta ilah inad dhumi do kumigan gale ni ani dhumi anta ilah ad alxayu alihi nool yeeto aladi alihi yeeto laa yamuutun geeriyoodaan waljinu jini walinsu insi yamuutuna geeriyoodayan mutafakun aleyhi hadiskana mutafak wahada lafdogan kami lafdu muslim muslim bukaari wuriye lafdogan ma iskula ah, muslim askule waktasara bukaari imam الbخaري gaabiy adيka gaabi mktasarak dik alxadيث aثاني an iبn cabas رadi aلlahu taala anهuma ayضa sidi xadيdki or lan kuriya kan cabdلlahi l kuriye ana رasuul الlahi sala الlahu عalيه وasaلaم kana huwa rasulka may hada yaqul النaبy nabo yadcu النaبy nabo ki kadoay sada ahad allahuma laka ila akiriya kadoay saday oo manaha umadisa barayh allahuma ya lah ale laka liajlika ad lahaanta ad darta aslamtu hingaansamey adiki hingaansim ilah وabika وabirububiyatika rabanimada ilah amantu rumay watawakaltu tala saarday alayka ilahu adi katala saar bes e katala saaradi wa ilayka ilahu adi iyo anabtu ana nagade adi kin toobishene kin nagade wa wabika wabisababika ilahu ada sababka iyo khaasamtu doode alcaduwa odow la doode wa ada sababka odowna la doode allahuma ya allahu aleh inian acuudu min gale bicizatika sharafka iyo koognigan gale laa ilaha ilaaka almajar ilaa anta admahin an tudila anta ilahu ini ad umido gale ni an idumido anta ilahu ad alxayu alihi nooryeeso rasulka madi sadexdaleyi umadisa tacliimay tacliima liumati umadisa litacliimay ma rasulka yani macsuum ah ma dhumaayo kalku yani umadisa doolan tan do-asda mana mamsha ilahay na talsaarada antaad ilahu alxayu alihi nooryeed aladi aliyi macbud yes laa yamuut huwa ladigan geeriyoodanetua ali haye ho ondhimidaaneet waljin jini i walinsus yamuutuna geeriyooda mutafaqun caleyh wahada lafdan kan e lafd muslim muslim lafdisha mktasara may gaabiye xadidka abuaariy athaliu alxadiu thalis xadidka sadahaad an ibni cabaasin radialahu taala anhuma ayla cabdlahi bin cabas alkuri qaala cabdlahi bin cabas may ka gore xasbunaa yani wa kay xasbuna allahu wanicma alwakiil qaala may ka golay ha kalimada ibrahimo yani may cabdlahi bin cabas ayla may kuri qaala cabdlahi nika gol xasbuna allahu xasbunaa una kaafigaan allahu ilahi wa wanicma alwakiil langla wakaaladiya nicma le allahu maulana nicma le qaala may kagoolay ha kalimadu tana ibrahim nabilahi ibrahim khalil ya iya kagool sala lahu alayhi wasalam xiina waktigiya kagool urgiya huwa ibrahim daturay fi naari naarsil kutoori wa qaala may kala kagoolay ha kalimadu muhamadu sala lahu alayhi wasalam nabilahi nabilahi muhamed iya kagoolay xiina waktigi gaalo gaalada eren kufaar quraysh ereeno ina naasa dadka gaalada kad jamacu kulmen lakum isinsin kulmen eren fakshaw koobsadaa muminiinta tin hum kufaarta kufaar quraysh koobsadaa fazaada huwa kool kas mayn kordhiyay hum muminiinta imaana lan kordhi waqaalo may ran xasbuna allahu wanicma alwakiil wayran kawama yuray xadiska albukaariyo kolku ilahay litali saarado fadli sheelana barahay hadii obsi walsaase kijihayslan ama dadka kijihayslan wal obsi walsaase labadiya kalimada tan xasbuna allahu wanicma alwakiil yani taas ka qaala may ka gole cabdillahi bin cabas xasbuna allahu xasbuna una kaafogaan allahu ilahi wa wanicma alwakiil langla wakaalado nicmo leh allahu mawlana nicmo leh kalimadaas oy kaala may kagolayha alkalimata kalimadaas ibrahim nabilahi ibrahim iya jumladaas ku kagolay sala lahu alayhi wasalam xiina waktiga kagolay uiya huwa ibrahim lariday fi naari naasal kridi nabilahi ibrahim si loogi may bua dhibaato badan tawxiidkan lanki dhibhangmari lankin koreey yani nabilahi ibrahim ahe kolku yani waa kay soonay diintilay doomsha in sheegaw asnaamti o aadudaayen kududumiyey yani markaasa markaa kainwiinayna saaray goorto faashan saari kana walaanta dumiya riyaa marki demb madu dumine erena yani waa kay tusi aga tus oo walaan walba ndu dumi ma ilaahay latin aabudanger marki demb talabenama erena lankan kan ilahay yaalki kaano salaweeli salaweele may ka talaben ini dab lang huriyo dabkaasa kris markaasa dab huriyen lang la aragoob inti tabartis ilahyaalka lang gargaare lahin ya dab huriyen intaana yani bilood oo kale dab huriyaay marki demb halka rido ermel kri marki likri ilahay kalimada ka qabsaday nabilahi ibrahim وaqaala may ka xasbuna allahu wanicma alwakiil وaqaala may ka golay ha kalimadan tan dibnimadeed ilahiy kaafi lanla wakaaladon ilahay nicmo leh nabi llahi ibrahim ilahi gargaar dabkiiba may lera dardan wasalaama nga led yani salaam iyo gogood oo dadadaadiyo nago led bes isku dhah fili fiir sidaaya koraa kufiiriya lankimaadkubune waa kay baariyo le meela ilahay kubadbaadiya sumoodi le walna masaabon xasbuna allahu wanicma alwakiil kota kolkan kalimadeed ajigan la ilahay la tagasaarado xasbuna allahu le وaqala mحamadu sal الlahu عlyه وasalam nabi lahi mحamed akagooli ha alkalimata kalimada o xasbuna الlah وanicma alwakiil akagooli xiina wasigiya kagooli qaalu wahay gaalada yeren kufaarta yeren ina الnaasa abu sufyaan i waman macahu kufaar quraish ina الnaasa kufaar quraish kad jamacuu kulumeen lakum isin liajlikum hasin kulumeen has aruriyeen oo ciidan badan in hasin kulmiyan hasunkulmen isin dartin han kulmen fakshawka obsada muminiin hadiatin lankoobtaasariyonayo ahi hadirsaday abu sufyaan hadirsaday basiksiye insheeg muhamad insheeg taas inkisheeg kalku fakshaw koobsadaa hum naas kasay oo kufaartasay koobsadaa sar fazaada huwa koolkas may layn kordhiyay hum mu'miniinta imaanan rumaayo layn kordhi waqaalo may ka goolen xasbuna allahu wa nicma alwakiilu sar xasbuna una kaafogaan allahu ilahi wa wa nicma alwakiilu langna wakaaladiya nicma le allahu mawlana alla yani mawligaan o nicma le taasu gaalo isgiyo wilisho haskuusayan kuusayan muminiinta simbaabiyan has aruuriyaayan yani walma hareebadaayan awoodi eh, gaalada muslijalan yani muslimiinta baabiyawsha gaaladon kasangeyin markastaba has aruuriyayan has kuusayan tanilay mana kolka muslimiinta lay baabiyan fadaan taas dhibaatadan jeestala fadeen kolka muminiinta may badiyan labahanyi xasbuna allahu wanicma alwakiil inalan sawaa ma yuri hadisa albukaari bukaariya wuli wa fi riwaayatin riwaayo may kasugnaaday riwaayadaas oo lahu libukaari wa fi riwaayatin lahu libukaari riwaaya bukaari sugnaati riwaayadaasoo marwiyatn liwuriyey marwiyatin liwuriyey can ibni cabaasin radi alahu taala canhuma likuri qaala ibnu cabaas cabdllahi ibn cabaas may kagole kana akira qawli ibrahima nabiy llahi ibrahim sala allahu alayhi wasalam goolshayka damboy may haaday xiina waktigi ulgiya lifidaay binaar likfidaay xasbiya allahu wa nicma alwakiil kaasahay wa kolku milat milatu abina ibrahim wa awkan o ibrahim e, nabiy llahi ibrahim yani wa kay dintis iyo saasayti xasbuna allahu insaobabsi la dareem xasbi allahu ala badiya kana aakira qawlihi kana aakira qawli ibrahim alayhi salaatu wasalaam nabiy llaahi ibrahim golshay kan un damboy may haadi mayna hortagi olgiya huwa ibrahim labidaay fi naari naartalkridaay kan un damboy may hay xasbiya allahu xasbiya ana kaafigay allahu tacaala ilahay waay wa nicma alwakiilu wa nicma may ba nicmo lahaaday alwakiil lan la wakaalado nicmo lahaada allahu maulana saas wa الرaبع الحdيث الرaبع حdيثka فrا marwi wal wuriye عn abi هuرaيرaةa رaضي اللهu taعaلa عnه abi هuرaيra wal kuri an النaبي sala اللهu عليه وسلم qal النaبي naw may ka golay ydkl الجaنata jinad may gala doonana aقوaم goomyaalya galaayaan aقوaمtaas oo afidatهم afidat اaقوaم goomyaalkaas dalbiyaalshod mil afidati dayr shimbirka dalbiyaalshay oo kale lamid e oo tala saardo kasaas lamid e saas oo kale gulurtiyo daahiran ilahay tala saardaayaa wal kale ban argaan ilahay la argaaya anasa jina gale wa yadkul ljanata jina may gali doonana agwaam a galaayan ari rasuulka sala allahu alay salam agwaamtaasoo afidatum afidatul agwaami goomyaalkaas qalbiyaalshoob ay ay guluubhum guluubti mithlu afidati dayri mithlu guluubi dayri shimbir yani shimbirti shimbirti guluubti oo lamid e mana arewaama ah, yuriy xadiiskana muslim ila may lere macnaahu macna alxadiidi xadiiska macnaa sheynayb waa mutawakiluna ilahay yarkala saardayan wakiila may kala leray gulubom gulub lmumini gulub qawmi qoomkas gulubtiyo yani sakiqatun ti nugulu mana gulubtiyo eeg nugulo dad oo qalbadago kalide mahaan kalid alqalbi mahaan dad gulubtiyo eeg nugul naxariis badano yani saas oo kale hanasajina galayan wa alkamis alxadit lkamis xadiidka shanaad marwiyin walwuriye an jaabir ibni cabdillahi jaabir radi allahu taala anhu yalkuri anahu ana jaabir ya gazaahuwa jaabir duulay maca nabi na macashe la duuli ibala najdin jihata najdin najd jihadiyayan la duuli najd manaa maka barashe oo kale waa maka makali roog barahayse ku jarta falama kafala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay marki anagari ya kafala may ananagarena saxaabti kafala macahum kafala nabiyu yani taasu jaabir ahaaye falama kafala rasuul lahi marki yani waa kadoomay hanagadiye kafala huwa jaabir halanagadey macahu maca lasaabi asaabi maashalanagdi faadrakat may haleeley hum asxaabti algaailatu gaylulsud ya haleeli gaylulsudo min algaylulati yalkushani wahiy listiraxatu nisfa nahaarwa maalinta nisya walaagoyar lajiifada gaylulsud leeday gaylulsud kaasa haleeli fi waadinga kaleeli waado tog waadigaasoo kasiir lcilaahi geedgurumeedkay badinyi fanazala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulka degay meelo geedka hoosisa degi watafaraga naasu dadkina shaltabe yastadiluna hoos dalabaayan yadlubuna dila dalabaayan bisajari geedo ka hoos dalabaayan wanazala rasuullahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasulsay degay taxta samuratin abogo hoosisiya degi facalaga nabiyu nabag raariya biha bisamurati abogiya sayfa sayfa nabi nabag seefkiswadi meelika raari wanimna jaabir mayliya unun hundurni naumatan hundurmo dadadaalin hanoog naylilahay hundurmo oo lakasa hundurni faidan isla marki rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasul shayba yadcuu huwa rasuulka na una nin were wa idan isla marki cinda ind nabiy laba waktis may rooge acraabiyin lanko acraabi e roog faqaala nabiy naumay kagora ina haada kan oo acraabigin argahataan ya ikhtarada siibidi calaya korke hainsiibiday sayfi seefka hainsiibidi walhaal ana anina naaimonki hundira o aha fa yani wa kay saaso fastaydadatu haguraaragi wahuwa seefkina haal fi yadi yadi lacraabiyi aarabi galantiska jar saltan maslutan haali seefta ilisiibi seeftisan siibin ta korkay sulinaha kahi qaala alacraabiyu acraabigi me yare man ay yamnacu reebekaad koo manciya minyanagey koo manciya ya muhamed sa yari kultu anin may ka goolay allahu allahu allahu salaasan sida goolisaas ka gooli ilahi ay manciya allahu yamnacuni allahu yamnacuni sari ilahi ay manciya ilahi manciya tawakulkiyu mana rasulka tawakulshay meel deersinaay ilahiya ka manciya wari ilahiy ay manciya walam yani walam yucaaqib huwa rasuulka mici gaabne hu rajulki mici gaabne waay wajalasa huwa rajulka iskufadeedi mutafaq aleyha gaabi hadiska kan hadidkana mutafaq wa alxadid alkhamis an jaabirin radi allahu taala anhu anahu ana jaabir ana jaabir ya gazaa huwa jaabir duuli maca nabiy nabag macashe dulimaadn labahi sala allahu alayh wasalam ibala najdin jihata najdin najd jihadiy ya dulimaadn labahi wa falama kafala falama rajaca huwa rasuulka marki hanagdi falama rajaca rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka marki hagodoomiy hanagdi yakafala huwa jaabirna hanagday macahu maca asxaabi asaabti macaisho halanagdi adrakad may haleeley hum asxaabti algaailatu gaylulsudow iyo haleeli yani gaylulsudow a haleeley fi waadin waado dhadisa ka haleeli waadigaas oo katiirilcilaahi geedgurmeedis eedan badinyi katiirilcilaahi geedgurmeedis badan ya ka haleeli fanazala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka yadegi watafaraga anaasu dadkina ishaltaben rasuulka degay daabidis an raailatiya kudeg ku kudegi watafaraga anaasu dadkina ishaltaben yastadiluna haal dalabaayan adila yani yadlubuna haal dalabaayan adila wa yastadiluuna haal dila dalabaayan bishajari geedna hoos ku dalabaayan yastadiluna haal hoos dalabaayan e yadlubuna dila dalabaayan bishajari geedo hoos ku dalabaayan geed geed ba ala geedka ama qoboobinyi rawna oo hoos lena rasuulkan kutabaayan wanazla rasuul lahi degay sala lahu alayhi wasalam taxta samuratin aboga hoosis yo degi faalagan qura ama abog faalaga nabiyn abog raariye biha bis yani wa kay biha bilsamurati quracgi mis abogiyak raariye sayfa sayfa nabi nabo seertis raari wanimna unon hundurni nawmata hundurmaya hundurma oo need hungwinga hundurni wa wanimna hundurni nawmata hundurma lakasa hundurni fa idan ismarkiiba mayhanikediye rasuul llahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul shayba yadcuu huwa rasuulku tooga yani weere naauna nin weere wa hooyabana ley waidan cindahu cinda nabiy nabo dismay hada acraabiyon lanku reer baadi unan kasaane baalisro faqaala nabiy naomay kagola ina hada kan arga haysaan acraabin unta fidhi dulaysno unta fidiyo arga haysaan ikhtarada hada kan siibidi eri calayana korke sayfi seerta insiibidi walhalana ani naaimin hunduraw fastaykadtu haburaarigi walhal huwa seebkina fi yadihi yadil acraabiy acraabiga galantiska sugunyi saltan maslutan haal i eh, seeftiski lisiibi galantiska jato seeftisan siibin ta korkay surinya kay kaala alacraabiyu man yaray lian may ngaray man ay yamnacu huwa manka manciya kaalko manciya miniw asaasita dhan hunduraanay kadifaaco sa yari ultan may kagolay allahu yamnacuni ilahay ay manciya ilahay reebe wa saabu tawakuli siwo rasuulka sala allahu alay wasalam tawakul shay meel deersanaayo ilahay isla markii asuusaday marka kan allahu yamnacuniya ilahi manciye salaatan gaala salaatan sidotoog iya rasul saasugol walam yucaaqib marki dembi waako kan arag haytan tafidiyeel walam yucaaqib huwa rasulka mee gaabne hu rajulki mee gaam wajalasa huwa rajul yahay rajulki fadheedi wajalasa huwa rajulki isku fadheedi miila fidhi ma rasulkana mee gaabno hadda gaabiy waako gaala jaabirun mutafaqun caley wa fi riwaayatin gaala jaabirun riwaayadii sanad ku tafsiilsan eert marki sadeerkbacdsuwalyariyseertasinkulidi masheegn hada hada sheege wa fi riwaayat qaala jaabirun jaabir may ka golay kuna un haani maca rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul she lahaanay bidaati rikaaci gazwadi ba sheegay hota ibala najdin iyo abiraay ibala najdin jihata najdi najdi jihadiy buuralowki ona najd jihadiya iyo hodhay abiraay gazwada magaashe waa ko kolkuma ta qaala jaabir kuna maca rasuuli ilahi sala allahu alay wasalam ilahi rasul she maashe bidaati ridaaci kabkabti insaaxiba jaljarni liazwati daati ridaa azudo lera magaashe daati rida makaan ismo makaan kabkabti insaaxibayti azudi oo kabkabka insaaxibayti azudaasa rasul maashean waida faida ataynaa hadii nuseeno calaa shajaratin geed korshe nuseen shajaradaas oo daliilatin hoos leh shajaro hoos leh hadii nuseen taragnaa ku tabaana ha shajarada lirasuuli ilahi sala allahu alay wasalam ilahi rasul shaytaanka fayleeraanin ku tabaani wa faida atayna hadii nuseeno calaa shajaratin shajarada korshaseeno marn shajaradaas oo daliilatin kasiru zili zilisha badinyaa hoos eedan badinya hadii nuseen daliilatin hoos godooble hoos godooble hadii nuseeno hoos badan taragnaa ku tabaanay ha shajaradaas liajli rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulka dardisan ku tabaanay faja rajulun rajulkao rajulkaas oo min almushrikiina mushrikiinta kumid ayakol wasayfu rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam nahaal mucallaqun sayfku sige liraariye bishajarati geediliraari fakhtarada huwa rajulki siibidi faftarada huwa rajulki siibiday hu sayfa seefkiya siibiday calaya si horeerasile faftarada huwa rajulki araabiga siibay huwa sayfa seefte galkuka siibi fagala rajul rajulki may ka golay takaafu atakaafu anta ya muhamed muhamed ma obsadaaso niyan ma obsadaaso se qaala nabiy nahu may golay laa maya maka obsadaayo qaala laaraabiy mer faman yamnacuka haobin kaobsadaan ay ka difaacay ka reebeen faman ay yamnacu reebe ka adka manciye mini anakay kao reebe qaala nabiy umay golay allahu tacaala ilahiy manciye ori tawakul baabu tawakul rasulka tawakulshay madirsana yani ilahiy manciye wari wa fi riwaayati abi bakrin abi bakar riwaayadiis may kusugnaatay abi bakar kaas oo alismaaciliy gablishay fi saxiihihi saxiih abi bakrin abi bakar may kusugnaaday qaala qaala alacraabiyu acraabi yimeeray man ay yamnacu reebe ka adag reebe minana geko reebe qaala nabiy naumay kagolay allahu ilahiy manciye wari qaala ahay qaala jaabirun jaabir may ka goolay fasagada sayfu seeftiya dhiidi min yadi yadi lacraabiwa is marki seeftisurnaay yani seeftiya ku dhiidi fasagada sayfu argagahiya ilahay kuridi seeftiba ku dhiidi ama jurila dhaway kuridi walileroba fasagada sayfu seeftiya dhiiday min yadi yadi lacraabi acraabigi galantiisa ku dhiidi seeftiba haayo hayba faakada rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasulsi hagaaday asayfa seefti hagaaday faqaala nabiy na may kagolay man yamnacuho man ay yamnacu reebe kaadinka manciya minianageyko manciya wali faqaala alacraabiy mere kun haw mahay kalkus yani ilahay makalsoon allahu yamnacuni male kalku mere kun haw khayra aakhirin lan seefkaado kan kheer badan haw armana lan seefkaado oo yani awoodbe kaan kheer badan haaw yani aninkadaytoysal kun haw khayra aakhirin lan seefkaado kaan kheer badan haw oo inkadaylan iman yama leha salimana faqaala may ka gore faqaala nabiy nao may ka gore tashad atashadu giraase anlaa ilaha kalanjan ila allahu ilahay maayn giraase wa ani anin rasuulullah ilahay degshay ahaa i giraase gaala alacraabiy meeray laamaya magiraay gaalo mana magira walaakini hasay ahaatee ucaahidu labalantame kaadikika labalantame an laa uqaatila ana anian nadegaalan kadiki nadegaalan ciidan oo adhakin duulaw inianankadarsanna taasa balanko kagaadeen maayn laakin tawxiidka marumaya walakini hase ahaatay aaydu ana balantame kaadi kikal balantame muhamed anlaa ugaatila ana anan ladegaalamaane kaadi kin ladegaalamaano walaa akuna ana nang haadan maca qawmin qom macaisho ang haadan qawmkaasoo yugaatiluna degaalamaayaan kaadi kin ladegaalamaayaan bes rasuulka saani fakala nabiy sukaal yeri oo rasuulka tawakul iyo yani waa ka yaqiintis yalankan hadii yani allahu yamnacu fakala nabiy nabo kaal yeri sabiilahu sabiil alacraabi arabi wadidi saas kukaaliya baas kubawari fata seedi fata rajul rajulki seedi asxaabahu asaaba rajul yan seedi oo lankin oo gaale weliba rasulka seefan qaadi sala allahu alay wasalam hadun tawxiidki marumaysan le yal isku kaali xibni meelika jirte isku dii rasulka bes fakada nabiyu nabag kun kayra aakidin rasulka mangedan jiray kun kayra aakidin ale langolkaado kan kheer badan nagoy bes diya waali isku dhii kalku ficilka usulikala dhaga maaha iyo fakala nabiy nabo kaali yeelay sabiilah sabiil alacraabi fataa huwa acraabigi seeda asaaba saabtisan seeda idinsi dadkiisay fakala alacraabi mera jitu ko yari kum isinsin koy an may kakoy min cindi khayr nnaasi yari dadka lang khayr badan agdisa kako yari mana muxamad agdisa kako yari lang yaable ha arag yari marki dam ilaha islami kadali sheega ficilki wanaagilkala dhagamilay usdiinkiton hadilidi mana wawlaho wawlu nabiy wali gariibe fasraayka qawluhu qawl nabi nabo goolshay ama qawluhu qawl jaabiri jaabir goolshay dafala gooli dafala nagdi ey rajac nagdi waay macnehe walcilaahu cilaah may lakajeede ashajaru geediyaala aladi shajar o law lishajar shawkun gurun leh geed gurumeed wa wshajar ahay walcilaahu cilaah may lakajeede kalimaadki haribaadkaha fasrahay labdagi iyonaya waana waa shiicati sheekh lahay walcilaahu cilaah may bu ashajaru geediyaalo ashajar jamc wa shajaratin mufrad mufrad ashajarna jamc ashajaru geediyaalo aladi shajarko lahu lishajar shajarka leh shawkon gurung leh geed gurmeedu wsamuratu samuran bifati sinlafi samura walami mimi mintu gobte samu ashajaratu geedu shajaradaasoo min adalci min adalxi yani waa kay ku ahaatay geed gurmeed ku ahaat min adalci geed gurmeed ku ahaat wahiya dalxada nafsiya maybo alcida alcidaamu geedo wiin waaha alcidaamu geedo wiin waaha min shajar cilaahi geed gurmeed kumida waktarada siibiday asayfa sayfa siibiy ey salla huwa rajulki acraabiga siibay huwa sayfa siibiy walhaal huwa seefkana fi yadihi yadil acraabiyi kasugyi saltan ey masluutan haalay kila siibi wahuwa masluudka ay wahuwa salsaga bifatxi saadi saadka kordhawshay haafay saltan walamihaa sultan lamada wal sheegiyo sultan ey masluulan lay masluulan haalay kila siibi asadis alxadis sadis hadis lihaad an cumara radi lahu taala anhu cumar alikuriya gaala cumar may ka golay samictu rasuul lahi dheegi sala lahu alayه wasalam yaqul rasuulka halka gola iyo dheegi low anakum isin tatawakaluuna isintara lasaaro fadeen cala llahi ilahi korshay talasaarado fadeen xaqa tawakulihi tawakul ilahi ala talasaarado shay oo qae talasaarado fadeen larazaga huwa ala erzaaga faday kum isinsa erzaaga fada kama sid yarzuq huwa ala erzaaga o dayrashimbirta erzaaga may wa litakduhiya deerta ka lahaas dimasan halata tigaajayso i boglaalan iya ka lahaas wataruuxu hanagadaas arhawas sidaanan halata tiolol burum tawaamay urey xadiidka tirmidi wagala tirmidi may gore xadiisun hada xadiisun wa xasanun macnaahu macna alxadiid tadhabu hiya deerta tabaas awala nahaari tabaas khimaasan halata tigaajayso ey laamirata albuduni ololadii halata ti e yar min aljuuci min ajli ljuuci gaajo daraadiye watarjicu hiya buyuurta hanagadaas aakhira nahaari bidaanan halet aylintaliatalbuduniy holooladi haletatiibut ya naga daas wa samictu rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsa yaqul rasuulka halgoolaadheg law anakum isindado tatawakaluuna talasaarada faden cala llahi korshey tala saarada faden xaka tawakulihi tawakul ilahi alla talasaaradaw shay oo dhabce talasaarada faden la razaga erzaaga fadi huwa alla kum isinsin erzaaga fadi kamaasadi yarzugu huwa alan erzaaga adayra shimbirsan erzaaga oo kale ya ilahay sin erzaaga fadi wa may welitakdu hiya dheerta ka lahaas khimaasan halatati gaajaysan boglaalano gol yani gohay ahay gaajaysan iya ka lahaas wataruuxu watarjicu hiya shaaha hanagadaas he hagalbaysadaas yani bidanan halatati buurun iya hagalbaysadaas wa olooladiy businta yani hanagadaas wa galatioda dero tawaamay taas oo kale ilahay singartaaga fadi rawa tirmidi yo xadiis uriyay wakala tirmidi kale xadiisun hada xadiisun waay xasanu darjadiisasan macnaahu macna alxadiidi xadiidkan ujeedadiis mayb wa tadhabu hiya dheerka tabaasul awala nahaari maalinta walkeeda taaba tabaas simaasan haaletati gaajaysun ey laamirat albuduni oloolyaalkeed haaletati onayo yani yar lamre ho lamid ho yar laamirat albuduni oloolyaalkeed haaletati yar min aljuuci min ajli aljuuci liyardiyaka lahaa salaati watarjicu hiya duyuurti agadoomas aakhira nahaari maalinta aakhirkeed idanan haaletati olol buuri ey mumtaliyat albuduni oloolyaalkeed haaletati buud asadis alxadis saabicu xadiiski todobaad huya may luriyey an abi cumarata abi cumara kunidislankileray albara bin cazibin alkui magashi radi lahu taala anhu radia lahu taala canhuma qaala bari may ka goolay qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsa may ka goolay ya fulano hiblo idaa aweyta idaa aaweyta adin dumumto ilaa firashika firashkan dumumaas sabul dheh allahuma ya allah a dheh aslamtu nafsi nafta iya hingaamiyey ilayka ilah adikin salimi dheh aslamtu salimay nafti naftiya ilahu salima ilayka adikin salim wawajahtu jihay wajhi daatide jihay ilayka ilahu adekin jihay wafawaltu bandikay amri amarkay bandikay ilayka ilahu adikin bandiki waalja'tu tiiriyay dahri dhabarka ilayka ilahu adikin tiiri ragbatan liajli ragbatin dalabow darteed oo min sawaabika na dalabow warahbatan obso oo an cadaabika ka obsadaw ilayka ad ka obsadaw laa malja'a magangal mahaan walaa manja fakasho minka adalkoomin galamulkoofakod mahaan ilaa ilayka ilahu ad laakin aamanta narumay bikitaabika kitaabka iruma aladi kitaabkaas oo anzalta hadijidi wanabiyika wabinabiyika nabagaa rumay aladi nabagaas oo arsalta hadirti fa inaka lan yahow in midta hadii ad geeriyood min laylatika layladaas oo hadalkaas ad kahadli hadii ad geeriyood midta geeriyoodas cala lfidrati shin huntirti ho bada nagatoran dhimat maa diinta ka geeriyoodas waida asbaxta di waa barisaton asbaxta waa barisadaas hayran khayr yal waa barisadaas mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq wa may li xadiis abi umara abi cmarata mayli kuriye kunidsankileray uya mayli uriye an abi cmarata magashi albara bin azib radi allahu taala anhuma usiyashelikraadada qaala bara may ka golay qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilah rasulki may ka golay ya fulano hibirow idaa aweyta man kasto lalahadlayo sibaab suubdaw of kastaba ini afiyolan bahay marka yiifadaw idaa aweyta hadii dumanto ilaa firashika firashka dumanto fagul allahuma ya allahu alehiyow aslamtu hingaamiyey nafti nafte hingaamiye ilayka ilah adn dikeakin hingaami wawajahtu jihey wajidaa sida jihey ilayka ilah adekin jihey wafawaltu bandhikday amri amarka ilayka ilah adikin bandhikday umuurtaydha adikin hilsaari baabu tawakul siya ka dhax jirnay waaljatu waaljatu tiriyey dahri dhabarkayn ilayka ilah adiakin tiri amarkay dhan adiakin bandhikay adi yani ka tiirsidi a ragbatan liajli ragbatin dalbaw darteed oo tawaabkana dalabaw warahbatan liajli rahbatin obso darteed ilayka ilah ada ko obsadaw laa maljaa megangal mahaan walaa manjaa fokoshana mahaan ninka ad lakoo megangalo lakoo fokada mahaan ilaa ilayka ilah ada laakin megangal maahayn amantu an rumaay bikitaabika kitaabka kaamilka haya ilahu rumaay aladi kitaabkaasoo anzalta hadi jiri wanabiyika waamantu rumaayo binabiyika nabaga iya rumaay aladi nabagaasoo asarta hadirti yani langmumang e ahaw yani wakay fainaka ilah fainaka qaala nabiy naomay ka goole sida dhew mana hadii ada firaasan dumud fadul kada dheh may weeley fainaka in midta hadii ad jumladun oo fainaka sa cilo oo kale may weeley hadii ad kalimadaas ada kahadla marka firaasan dumu maas in midta hadii ad geeriyooto min laylatika layladaada taase ad geeriyood midta geeriyoodas cala lfitrati cala lislaam islaan korshay ka geeriyoodas wa lang waaid eh, ho ilahay waaidnimagas gilay rasulka rasuulnimagas gilay saas ese kalimaadkas yaka dhimadaas oo faaska dhimaton durto horan dhimato annawm akulmoti wa horan dhimato sudii korte wain asbaxta hadii ad waa bariisatoon asbaxta waa bariisadaas khayran koo khayr badan adoo ista waa bariisadaas mis asbaxta ahaadase ah khayran koo khayr badan ahaadas ah hadii kalen asbaxta waa bariisadaas khayran yani wa kay koo khayr badan haalad atiya waa bariisadaas mutafaqun caleyh hadiskana mutafaq wa wafi riwaayati riwaaya fi saxiixayni kusugnaatay an ilbaraal guriya gaala bere may kagore gaala rasuul lahi sala lahu alay salam li an may ingara odaylanku kale cabira laakin hadda ani nafteelingariya idaa atayta hadi ad seet bariyo malajacaka makaana jiifka hadi ad seet alfiraash aladi tanaamu fi gololada kajiifdaas hadi ad seet fatawala horta weysaysoy wuduaka ka wuduika waysada oo kale weysaysoy wuduaka ka wuduika waysada oo kale weysaysoy lisalaad salaadan weysay sidaas oo kale wayse kaamile uma bacda dalika isbaja isbaji jiifoy calaa shikika dhiniga ka jiifoy shaigamanidinimidgidin jiifoy a waqul dhereed kada kadaasi hadda sheegani wadakara raawi ama wadakara bara wadakara bara bari sheegaya naxw naxw alxadiisi xadiiska hadda sheegani oo kale sheegi a uma qaala anabiyu nabag may ka goolay wajcal weel huna kalimaatin haan e weel aakhira ma taqul waliad ka goolas an damboy weel a wajcal wel huna kalimaadkan wel aakira ma aladigi kan damboy wel taqul anta abkagolas wa wala abkagolas kan gadamboy wel hadal kala kadamboynay hadalkan gadamboy kan haaday wa wajcal wel huna kalimaadkan wel aakira ma taqul asaminu an abi bakrin istijib